farxad weyn ii ah maanta inaan ka qayb galo ama halkan aanu ka bilowno musalsal cusub oo la magac baxay al usra saciida musalsalkani wuxuu daba socdaa kii aan horay aan u qaadannay ee qolka one one four aanu ka bixinnay dad badan baa waxay iga dalbadeen oo aada u fara badan oo rag iyo dumarba ka kooban kelimaadkan qoysaska ku saabsan inaan video ka dhigno si ay dadku oga faa'iidaystaan waa midda labaade mawaadiicdan in lagu celceliyo xaajada iyo danta ayaa keenaysa waa marka saddexaade waxaa laga yaabaa dad badan oon weli maqal in ay ka faa'iidaystaan waa marka afraade ilaahay kitaabkiisa in badan buu ku sharxay sunnada nabiga in badan baa lagu sharxay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam qur-aankaa ku celceliyey sunnada nabiga ku celcelisay calayhi asalaatu wassalaam kutub badan ayaa laga qoray idan waa xaajo iyo baahi taalla xaqiiqatan in lagu celceliyo mar walbaba waxaan doonayaa musalsalkan asaga ah meel meesha uu nala gaadhaba haddii alla raalli ka noqdo tabaaraka wa tacaala annagoo maalin walba soo qaadan doonno mawduuc gooni ah ama magac gooni ah ama cinwaan gooni ah isla mar ahaanta ku daaweyn doonna bulshadeenna kuna dari doonna tawjiihaad iyo talooyin biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maanta kelimadeennu waxay ku saabsan tahay limaada atazawaj horta sideedaba maxaan u guursanayaa zawaaj maxaa la yidhaahdaa yaan guursadaa kelimaadkaa saddexdaa ama su-aalahaa saddexda ah oo hordhac iyo muqadimana u ah musalsalkan aan meesha ka bilaabayno haddii alla yidhaahdo ayay kelimadeennu ku saabsanaan doontaa biidnillaahi tabaaraka jalla wacalaa muqadimo badan aniga oon ka sii bixinin waxaan leeyahay waxaan u qaybinaynaa marka koowaad labo qaybta koowaad wasaaya qabla zawaaj dardaaranno ku aadan inta aan la guursanin iyo maxaa la yidhaahdaa zawaaj iyo maxaanu guursanayaa waxaan rabaa inaan dhaho marka koowaad zawaajku ama guurku waa sunnatun kawniya wa fitratun jacalahu allahu bayna annaasi wa sunnatun min sunani alanbiyaa calayhim asalaatu wassalaam horta guurku waa sunna ilaahiya kowniya xataa basharka caadiga ah oo keli a ah ma aha geedaha isguursada oo korontada isguursata oo xayawaanka isguursada oo kuwa badda ku jira isguursada adduunyadan arkaysaan waa lab iyo dhadig zawaajku iyo guurku waa sunna kawniya waa sunna fitra jacalahu allahu bayna annaas waa sunnatun min sunani alambiyaa waa fitra naftaa rabta hariisadan iyo shahwadan ilaahay dadka ku beeray labadii jinsiya isku gudan lahaana rabbi baa abuuray haddii cid lagaga dayanayo kitaabka qur'aanka ana waana loogu qariray ambiyadii kutubta loo soo dhiibayna way guursadeen ilaahay qur'aanka saasuu ku leeyahay ambiyadii way guursadeen qaar owlaad la siiyey iyo qaar awlaadu ka daahday iyo qaaran awlaad la siinin intaba allahu aclam qur-aanku wuxuu leeyahay ambiyadii nebi moxamedow kaa horraysay sal ly salam wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya haween iyo carruur baanu siinay buu alla leeyahay tabaaraka wa tacaala ducooyinkoodana waxaa ka mid ahaa rabbanaa hablanaa min aswaajina wa duriyatina qurata acyun inay dhihi jireen allahayow haweenkayaga iyo caruurtayada waxay ili ku qabowsato allow naga sii saasay ku ducaysan jireen idan qodobka waa qodobka koobaado guur maxaa la yidhaahdaa guur muxuu yahay waxay jawaabtu noqotay waa sunna kawniya waa fitra ilaahiya waa sunna min sunan alambiyaa calayhim asalaatu wassalaam qodobka waa qodobka koobaad qodobka labaad guurka asbaabahana loogu jideeya waxaa ka mida ah xifdu nawci alinsaani biduruqi الsharciya insaankan aad arkaysaan basharyadan aad arkaysaan in lagu ilaaliyo oo ay tarmaan inay adduunyada ku tarmaan oguna tarmaan bituruqi sharciya waddo wanaagsan oo guur ah oo ilaahay uu noo jeedayey tabaaraka wa tacaala oo saa lagu dhasho lab iyo dhadig intay isguursadaan isu bannaan kadibna ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu awlaad uu ka beero marka insa hadduusan guur jireen adduunkan laguma faafeen hadduu guur xalaala jireen caafimaad lama heleen waan tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo tabaaraka wa tacaala waxyaalaha guurkana loogu jidaya waxaa ka mid a limaada natasawaj xifdu zawjayni cani alxaaraam labada qof inay ilaahay dartii ay iskaga badbaadiyaan xaaraamta waa miduu alla leeyahay qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ragow indhihiinna laabta wa qul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna indhaha oo la laabay iyo farjigoo la xifdiyo ayaa laysku qabtay markaasuu nabigeennu sala allahu calayh wasalam yidhi yaa macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أفرس أحسن للفرج أغض للبصر وأحسن للفرج أي نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنقب بورنا عليه الصلاة والسلام محايا لي حرامت أيا الله قبنا إياه إذا لماذا نتزوج؟ maxaanu u guursanaynaa waxaanu u guursanaynaa kow qodobada muhiimka ah waxaa ka mid a ah, waxaanu neenay waa sunna min sunani alambiyaa calayhim asalaatu wassalaam walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan wa duriya rasuul allow rusul baan hortaa dirnay waxaanu u yeelnay haween iyo carruur ayaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayhi waaali wasalam waxaa laga faa'iidaysanayaa waxa loo yaqaano eh, altakaathuru waannasr in la bato adduunyada lagu faafo wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn lacallakum tadakaruun alle wuxuu leeyahy shay walba waxaanu ka dhignay wax laba iska soor zawjayn baanu ka dhignay wa addakar waalunhaa waa qaacida caama waa midaan idhi waa sunna kowniya waa midda aan aanu lahayn weeye maxaa laysu guursadaa takwiinu lusra almuslima in qoys muslima la dhiso u fiirsada waa muhiim qodobadaas muqadimadan waa daruuri si loo garto maxaa laysu guursadaa adaan ku weydiinayaa hadda maxaad u guursatay ma isku dayi karta inaad ka jawaabto waxaa laga yaabaa inaad dhahdo haddee gabdhihii ila ekaabaa guursaday waxaa laga yaabaa inaad igu jawaabto od dhahdo dee waa la guursadaa daayib laakiin guurku macanuu leeyahay marka aan guurka macanihiisa garanno ayaan midhihiisa guranaynaa waan ku celinayaa markaan guurka macnihiisa garanno ayaan midhihiisana guran karnaa mar kasta oo guurku macno la'aan aan u guursanno khasaaro ayaa ka dhasha takwiin alusra almuslima ujeeddadaad u guursanaysa gabadh yahay muslimadda ah wiil yahu muslimka ah waa inaad qoys muslima dhisto waana midda keentay nabigu sala allahu caleyh wasalam inuu ku dhisay oo ku bineeyey doorashada guurka in loo eego diin iyo akhlaaq way isleeyihiin qodobkan iyo xadiidka diin iyo akhlaaq in lagu dhiso ujeeddada ka dambaysa waa maxay waa in qoys muslim a ah la dhiso qoys ilaahay yaqaana in la dhiso qoys rabbi u rukuuco u sujuuda in la dhiso maxaanu u guursanaynaa qoyska la dhisayo maxaa ka dhalanaya sida loo helo mujtamac ama bulsho nadiif ah qodobada ogaada ayuha alikhwa si loo helo ama loo dhiso mujtamac ama bulsho nadiif ah oo shaqadeeduba ay tahay salaax toosnaan iyo wanaag horta guurkeenna waa in halkaa laga eego gabadhan horay u guursaninay wiilka aan horay u guursaninow waa inaad halkaa diyaaradda ka kicisaan kuwa hadda farta dhexda oga qaniisanow waa inaad macnaha intaa dhan aad ku dhistaan kuwa horay u guursadayna waa inay hadda tajdiidu niya waa inay niyadooda ay cusboonaysiiyaan inanay niyada waa la cusboonaysiiyaa wax walba waa la cusboonaysiiyaa sow maaha marka niyada cusboonaysi oo takwiin al usra almuslima natiijaduna ay noqoto qoys wanaagsan ee bulsho wanaagsan oo caafimaad qabta waa limaada atasawaj maxaanu guursanayaa hadduu rabbi ii qoro ii qadaro adduriya almuslima inaan awlaad muslimiin ah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo dhasha islaamnimadu ku dhashaa sawmaa ilmo muslima ah inaan dhalo muwaxid ah ilmo dhahaya laa ilaaha ila allah ilmo dacwada kor u qaadaya aima islaamka iyo kitaabka kor u qaadaysa ducaa ila allah dhakhaatiir muslimiina iyo muthaqafiin muslimiina iyo mu'arikhiin iyo taariikha yaqaan muslimiina iyo lugawiyiin muslimiina iyo mujaahidiin muslimiina iyo culamo muslimiina in aad soo saarto ujeeddada ugu weyn ee guurka waa nooca adduriya almuslima xambaarsan hamiga diinta iyo dacwada khayrka dadka ku faafisa ujeeddada ugu weyn ee guurka waa inuu niyadaada ay noqoto inama alacmaalu binniyaad limaada atazawaj icmaaru lard dhulka in la camiro laguna camiro wanaag iyo salaax in lagu camiro ma aha fasaad iyo dulmi waa in lagu camiro salaax in lagu camiro weeyaan kullu daalika way fara badan yihiin wakhtigaa mar walba aruursan oo kooban saa daraaddeed maxaan u guursanayaa horta qodobada waa qodobo aada iyo aad muhiim u ah weeyaan yaan guursanayaa maxaan ku dooranayaa ciddaan guursanayo hal xadiis oo xagga gabdhaha lagaga hadlay iyo hal xadiis oo wiilasha lagaga hadlay baan kaga baxayaa waana middaa midaan doonayno inaan ku salayno hadal badanna ooma baahno ficil bay u baahan tahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay haweenka in afar lagu doorto waxaa laga yaabaa haweenayda raggu inay ku raacaan qurux nin kalaa laga yaabaa inuu ku raaco maal nin kaloo laga yaabaa inuu ku raaco qoys wanaagsan bay ka soo jeedaa oo ehlu sharaf ah oo deeqsinimo iyo geesinimo lagu yaqaan ayay ka soo jeedaa mid baa laga yaabaa inuu diin ku doorto walidaalika baa nabigu dardaaran buu bixiyey wuxuu yidhi war midda diintala dooro midda diintala dooro iyo muqadimadeennibaa isleh waayo guurku markuu diin ku dhisan yahay ujeeddadu waa maxay inaad qoys muslima dhisto inaad mujtamac muslima soo saarto inaad awlaad muslimiina soo saarto waxay ku xidhan tahay inaad marka hore diin wax ku doorato gabar rabbigee taqaana gabar rabbi u rukuucda gabar qur'aankeeda aqrida gabar dacwada u taagan gabar qalbigeeda janno raadinaysa adduunyadu aynan la lahayn gabadhaa weeye gadaal baan ka sheegi doonnaaye qodobada soo socda iyo sanadaha eh, eh, musalsalkee gabadha qiimaha badan gabadha wanaagsan gabadha caabidadda ah gabadhaa weeye biidni illaah midda uu nabi maxamed noo dardaarmayo sala allahu calayhi waali wasalam wayna badan yihiin gabdhaha noocaas ilaahay baa bulshada ku badiyey aad bay u badan yihiin gabdho cafiifaada aad bay u badan yihiin gabadh gabdho taqiyaada aad bay u badan yihiin gabdho mas-uuliina aad bay u badan yihiin gabdho rabbigood yaqaan aad bay u badan yihiin gabdho janno raasanaya oo adduunyada aan qiimo la lahayn kuwaasaa lagaaga horayna kuwaasaa bulshada islaax ku beeraya kuwaasaa bulshada ummadda kor u qaadaya kuwaasaa ummadda eh, gaadhsiinaya meeshay gaadhsiiyeen gabdhihii hore ragga markii lala hadlayey waxaa lagu yidhi ragga gabdhaha dhalay idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah hadduu idin yimaado nin akhlaaq iyo diin aad ku garanaysaan oo aad ku taqaanaan gabdhihiinna ha u diidina ha ugu diidina reer hebel weeye ha ugu diidina waa reer hebel ha ugu diidina waa nooca hadduuba diin iyo akhlaaq leeyahay soo dhoweeya waayo labadaasaa ra'su maala diintu rabbi bay ku xidhi akhlaaqduna bulshada ayay ku xidhi gabadhana wuu ugu naxariisan akhlaaqdu waa midda gabadha loogu naxariisto akhlaaqdu waa midda midhaheedu jacaylku uu ka dhasho akhlaaqdu waa midda garab jileeca laga dhaxlo akhlaaqdu waa midda sabarka ku gaadhsiisa akhlaaqdu waa midda keenta labadan qof in ay isu tanaasulaan akhlaaqdu waa midda keenta in bulshada aad la dhaqanto xaaskaaguna ay kow ka tahay hooyadeedna ay laba ka tahay aabbaheedna uu saddex ka yahay walaalaheedna ay afar ka yihiin intaa intay saaxiibada yihiin ee qaraabiya qoys wadaagnaana ay lix ka yihiin ila aakhirihi diintuna waa midda kugu xidhaysa rabbigii aad u sujuudi lahayd eed u rukuuci lahayd ee aad caabudi lahayd yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin maryamoy dadka rukuuca la rukuuc oo dadka sujuuda la sujuud rabbi bay kugu xidhaysaa tabaaraka wa tacaala idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu u guuriya gabdhihiinna haddaad nin nooca aad aragtaan idan maxaan guurka ku dooranayaa waa diin iyo akhlaaq markii laysku soo duuduubo rag iyo dumarba qodobka waxaan ooga gudbayaa markaan doonayo inaan guursado intaana guursanin maxaa layga rabaa waxaan doonayaa dadka guursanaya inay inay waddadan raacaan dadka doonaya inay mar labaad guursadaanay horey u soo guursaday inay waddadan raacaan kuwa doonaya inay guursadaan oon weligood soo guursanin inay waddadan raacaan ilaahay baa kuu barakaynaya qoys wanaagsan baad noqonaysaa usra saciidda baad noqonaysaa waad ku guulaysan mishwaarkaagan iyo imtixaankan dheereed adduunyada u gashay waad ku guulaysan kow al-istikhaaratu horta waa inaad ilaahay u tukataa oo ilaahayna aada khayr ka dalabtaa ood ilaahay weydiisataa tabaaraka wa tacaala waxaan khayrba kuu yahay mise kuuma aha inteennan hadda dhegaysanaysa ee dhowrkaa boqol ah kunka ku dhow yaa xifdisan ducaau listikaara yaa yaa xifdisan intaada guursanin baa la rabaa in la xifdiyo oo weliba macaanideeda inaad dhuuxdo oo weliba aada mar iyo laba iyo saddex mar walba ay noloshaada ay ka mid noqoto cabdullaahi jaabir bin cabdillaah radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu leeyahay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam aw cabdullahi bin mascuud midkood nabiga inuu jaabir ahaa rajaynayaa eh, nabiga wuxuuna beri jiray istikhaarada sida uu noo beri jiray qur'aanka hadda fiiri saxaabadu istikhaarada booskay ka taala fiiri qur-aankii baa la barbar dhigayaa yucallimuna alistikaara kamaa yucallimuna suura min alqur'aan nabigu istikhaarada ayuuna beri jiray sida uu qur'aankaba suura min alqur'aanba uu noo beri jiray nabigu sala allahu aleyh wasalam idan istikhaarada la imow oo miskiin daciifa baa tahay ilaahay wax weydiiso oo waxaad dada allahuma inii astakhiiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika alcadiim fa inaka taqdiru walaa aqdiru wa taclamu walaa aclamu inaka anta callaamu lguyuub allahuma in kunta taclamu ana hada amra amra amra u fiirso dan baan leeyahay xaajaan leeyahay inaan guursadaan rabaa waxaan leeyahay ilaahayow gabadhan aan guursanayo wiilkan aan guursanayo hadduu aniga khayr ii yahay <clears throat> hadduu horta diintayda khayr u yahay hadduu aakharadayda khayr u yahay hadduu adduunyadayda khayr u yahay hadduu cidhirtayda dambe khayr u yahay ilaahayow iwaafaji ilaahayow iisoo dedeji ilaahayow ii soo jeedi intaaan soo sheegay hadduu shar u hadduusan khayr ii ahayna shar ii yahayna ilaahayow iga fogeeyo iga sii jeedi qofka dadka la tashada qofka rabbi la tashada muslimiinta la tashada walle qofkaa ma hoogayo abadan weligii ma khasaarayo idan intaada guursanin waa inaad istikhaaro la timaado cudurku xaggee nagaga imaaday waxaad garanaysaan markaad muxaadaraadkan dhegaysataan cudurku meeshuu nagaga imaaday burburka qoysaska iyo reeraha iyo iskhilaafka iyo waaga yacni markii horaanba shaytaanka laga naarin oo aan loo diyaar garoobin oon duca la akhrisanin qodobka koowaad horta waa istikhaarada intaada guursanin waa inaad istikhaaraysato ood horta ilaahay barido tabaaraka wa tacaalaa qofkani khayr ma kuu yahay mise kuuma aha horta waa inaad ilaahay aad ka barido tabaaraka wa tacaala qodobka labaad oo inta aana guursanina al-istishaara waa in aan dadka la tashadaa ahlu takhasuska iyo dadka arrintan yaqaana ee cilmigan yaqaana ee anwaacda dadka yaqaana ee tajaarub soo maray ee soo kufay ee soo dhacay ee soo istaagay adduunkana wax badan ka warhaya haddanana aamin ah haddanana sirtaada qarinaya haddanana waxba kaa qarinaynin oon ku khayaaraynin waa inaad qofka noocaasaa la tashataa washaawirhum fi lamri nabigaa lagu yidhi sala allahu calayh wasalam saxaabada la tasho wa amruhum shuuraa baynahum mu'miniintu arrinkoodu waa tashi waa lagu ammaanayaa ilaahay baa ku ammaanaya tabaaraka wa tacaala idan waa inaad dadka la tashataa qodob gooni aan kaga hadli doonnaa ruuxu tashaawur la yidhaahdo wada tashiga labada isqaba iyo nuxurka iyo dhadhanka ay ka heli doonaan iyo anfaca ay anfici doonto wadatashiga iyo horumarka iyo taqadumka ay ku gaadhi doonaan inay sakhiiratan wa kabiiratan ay ka wada tashadaan mawduuc gooni a ah baan kaga hadli doonaa intaan baddan dhex dabaalanayno haddii alla yidhaahdo hadday noloshu baaqi noqoto al istishaaratu wax walba ood u baahan tahay inaad weydiiso walcajiib bini aadamku markuu xanuunsado dhakhtarku u taga oo la tashadaa qolyaha tacliinta iyo waxbarashada iskuullada iyo jaamacaadku waxay leeyihiin nin la taliyo la yidhaahdo oo lala tashado aragtidaasi waan aqbalay markay nadariyad noqoto iyo markii ay waaqica reer galbeedka iyo gaalada noqoto iyo muslimiintaba qaybo ka mid a ah. laakiin arrimaha diintu waad og tihiin ayaguna waxay u baahan yihiin ahlu takhasuska in mawduuca lagala tashado oo weliba lagu ixtiraamo oo la maqlo oo la qadariyo in badanna way ku fiican yihiin soomaalidu inay culummadooda maqlaan iyo dadka mawduuca takhasuska u leh qodobka saddexaad ila tiriya markaan doonayo inaan guursado waa inaan istikhaaraysto kow waa inaan dad aamina oo takhasus waxaan u leh wa inaan la tashadaa waa labo qodobka saddexaad adducaa waa inaan gacmaha kor u taagtaa waan inaan ilaahay in badan baryaa waa inaan dhaho ilaahayow iwaafaji wixii khayr ah ilaahayow reer wanaagsan isii ilaahayow wixii shara iga xijaab waa inaan in badan aan ducaystaa qodobka afraad dhagaha u fura waa qodob aad daqiiq u ah annagana aan tirada noogu jirin ilaa man raxima rabu alcibaad tacallumu alaxkaami almuhima fii ma yatacallaqu bilxayaati azawjiya <laughs> intaana guursanin horta waa inaan wax aqriyaa badda aan geli doono iyo hawada aan lali doono iyo maskaxda kale wax ila wadaagi doonta iyo mas-uuliyaadka aan qaadi doono iyo adduunyada qodxaheeda fara badane midba dhinac iga mudi doonta sida kalaabiibti iyo hamiga iyo murugta iyo walwalka adduunyada sidii looga bixi lahaa iyo sidii loo maarayn lahaa iyo cudurkaasi caafimaad sidii loogu raadin lahaa iyo daawadii iyo kiniinkii iyo sharoobadii ku habboonaan lahayd waa inaan dhakhtarnimadeedii marka hore anugu akhriyaa waa inaan dhakhtarnimadeedii marka hore diyaarsadaa sidaa daraaddeed waa inaan kutubta akhriyaa matalan hadda haddaan tusaale yar idinka siiyo ani hadda waxaa eeg yaalla kitaabkaas aan gacanta ku hayo waxaa la yidhaahdaa laylatu zifaaf ayaa la yidhaahdaa aqri kanoo kale soo gada kanoo kale luqo kasta inuu ku qoran yahay baa laga yaabaa waxaan doonayaa inaan guursado soo maaha horta waan aqrinayaa kan agtayda yaalla waxaa la dhahaa xataa laa yamuuta alxubbu inta uusan jacayl ku dhimanin waa in jacaylka la waraabiyo oo biyihii lagu waraabin lahaana waa in la soo iibiyaa waa in la soo shaqeeyaa biyihii jacaylka lagu iibin lahaa taayib kitaabkaana waan akhriyey waa ka gudbay sida oo kale way iga fog yihiin hadda kitaab aad u fara badan xagga yaalla ayagoo aad u fara badan ilaa siddeed sagaal kitaab ayaa hadda halkaa yaalla oo ku saabsan markaan raba inaan guursado horta bal inaan aqriyo laakiin kitaabullah ayaa kow ah qur'aanka allah ayaa lambar kow ah sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa lambar laba ah kadibna culummadu say u sharxeen iyo sida kutubta goonida ah markaa looga alifay ma ku xisaabtana marka inaanu baranno alaxkaam almuhima fi ma yatacallaqu fi alxayaati azawjiya qodobkaas waxaan doonayaa inaad isku ballansataan oon isku wada ballansanno oon dhahno intaana guursanin waa inaanu wixii mawduucan laga qoray waa inaanu akrinaa dhallinyaradeennu ilaa man raxima rabbi maxay sameeyaan kii doonayaba inuu wax akriyo reer galbeedku waxay qoreen bay akriyaan waad ogtihiin reer galbeedku waxay akriye qoreen ayay akriyaan waxaan doonaynaa kutubta islaamka inaanu akrino qodobka kale oo taa natiijada ka dhalanaysa waxaa weeye mar intaanan guursanin waa inaan anugu iska dhaadhiciyo ama aan raadiyo alqudratu calaa taxamuli almas horta mas-uuliyad ma qaadi karaa qofkan aan guursanayo mas-uuliyad ma qaadi kartaa aniguse mas-uuliyad ma qaadi karaa waa in la baaraa qodobka waa inaan kolka hor anu ku qoraa waan guursanayaa maca aha macnaheedu ee waxaa weeye mas-uuliyad ma qaadi karaa adigoon waana midda keentay da'yarteennu ayagoo yaryar ayagoo oon wax badan joog inay isfuraan laba bilood iyo bil iyo asbuuc iyo sanad reero ku dumay ayaa aad u badan hadda da'yarta cudurka ugu weynna waa maxay mas-uuliyaddii ayaanba la baranin ayadoon laga fikirin war mas-uuliyad ma qaadi karaabaa layska guursaday waad aragteen faahfaahinteedu idinkaa garanaya biidn illahi tabaaraka wa tacaala wiilka oo kale si khaasa ah, alqudratu cala annafaqa war reerka ma awoodi karaa oo ma biili karaa oo ma nolol ma u keeni karaa ayadoon laga fikirin ayaa la guursaday waa qodob cajiib ah waxaa kaloo asna muhiim ah attakaafu'u fi nasab dadka inay fiican tahay isku bii'ada inay isguursadaan annasabu huna aqsud waxaan u jeedaa dadka isku ka isku bii'ada ah ee isku dhaqanka ah ee isku caadaadka ah ee isku taqaaliidda ah dadka noocaas ihi intaana guursanin waa inaan ku fikiraa mathalan soomaaligu waa inuu soomaali ku fikiraa ayadoo inta kale u bannaan tahay laakiin dhaqanku waxaa laga yaabaa inuu daa'imo awlaad hadday imaadaanna min raas kambooni ilaa raas casayr inta u dhaxaysa qoyska soomaaliyeedee degan gabadha ilmaha laka la gasha waa la yaqaanaa waa qodob isagana aad iyo aada muhiim u ah. waxaa kaloo muhiim ah intaana guursanin inaan gabadhi iska arko ama gabadhi ay wiilka iska aragto limaada nabigaanaa amray sala allahu calayhi wa aalih wasalam oo yidhi ha layska eego ha lays fiiriyo fiirintu maxay daawo ka tahay waxay daawo ka tahay in dib laga daa'imo nolosha nolosha in dib laga daa'imo ayay faa'iido ay ka tahay haddaan lays arkin khatarteeday yeelanaysaa marka waa in lays arkaa oo weliba laysku qancaa xuduudda layska arkayana inta ugu fiican waa inay noqotaa wejiga iyo labada gacmood intaasaa ugu nabad badan way jiraan culumo dhaysa ka badan baa laga arki karaa timaha laga arki karaa maya intay waalidkeed kula joogtoo kalea laga arki karaa laakiin sida caafimaadka qabta ee fidnadu ay ku yaraan karto waxaa weeyaan waa alwaju waalkafayn in la yidhaahdo ayaa wanaagsan waxaa kaloo ayadana muhiima oo ah daruura intaan la isguursanin wixii shuruud ah in horey loogu heshiiyo waa wax aad u wanaagsan wixii shuruuda maxaa ka mid a ah? qayb baan sheegnay qofkan waa inuu diin leeyahay qofkan waa inuu akhlaaq leeyahay saan sheegayba bii'ada iyo degaanku ayadana waa qeyb aada muhiim u ah sidoo kale thaqaafada ka mida a ah. qofku inuu wax garanayo oo cilmi uu leeyahay oo labada qof ay wax garanayaan waa wax aada u qiimo badan sidoo kale waxyaalaha inuu qofku aada iskaga fiiriya ka mida ah, cumriga ka mida ah iyo da'da si ha dhowto aynan labadii qof ayna u noqon laba qofoo aad u kala weyn hadday aada u kala weynaadaan in badan waxaa dhacda inay isfahmi waayaan ayadana bannaan tahay inay isguursadaan oo nabi maxamed sal ly salam asagoo shan iyo labaatan sano jira uu khadiijo guursaday rabbina u barakeeyey tabaaraka wa tacaala laakiin in badan waxaa dhacda da'da weyn in ay khasaaro ka timaado inta badan way dhacdaa marka dada mar kastoo da'da isku dhadhowdahay waxaa laga yaabaa in laysku soo dhowaado waa qodob asagana ee daruuri oo aada iyo aada muhiim u ah weeyaan waxay ila tahay qodobka aan ku khatimayo biidn illaahi tabaaraka wa tacaala kelimaadkeennu oo mar walba aan rajaynayo inayna dheeraanin waxay noqonaysaa qaabka ugu fiican oo laysu shukaansado shukaansiga maanta khalad badan baa ka jira waagii hore qaab baa laysu shukaansan jiray laakiin dadkii hore dad akhlaaq leh oo aadaab badan leh oo labada qof ayagoo shukaansanaya ayna xataa isku soo dhowaan jirin oo gabayada iyo mahmaahaaha iyo halxiraalaha iyo maxaa la yidhahdaa ay isku shukaansan jireen maanta waxaa beddelay markii magaalo la imaaday qaabkii shukaansiga wax xun buu noqday qaabab khaldan bayna carruurteennu iyo da'yarteennu isu shukaansadaan waxaan ku soo koobi lahaa marka waddooyinkan ayaga ee eh, kooban qofka doonaya inuu gabarh shukaansado wiilka doonaya inuu gabarh shukaansado goorta uu gabadha arko oo ku qanco reerkoodii ha u tago ha yidhaahdo gabadhiinaan rabaa inaan la sheekaysto dayib gabadhiinaan rabaa inaan la sheekaysto ayadoo marka laysku ogyahay wiilkii iyo gabadhii qaab wanaagsan oo aadaab leh oo ixtiraam iyo sharaf leh oo qadarin diinta xaggeeda ku leh ha u sheekaysteen sheekaduna ha ku dhisnaato mustaqbalka waan ku jeclahay way imaan way imaan doontaa waxaa jacaylka dhabta ah wuu imaan doonaa guurka kadib wuu jacaylku yimaadaa laakiin markan hore mas-uuliyaadka ha laga hadlo qaabka mas-uuliyaadka ha laga hadlo waxyaabaha kaloon isleeyahay inaan baraarujiyaan mudan intaan la isguursanin waxaa ka mid a ah in lagu heshiiyo meherka meherkuna waa inaynan gabdhaha muslimaadku waa inayna khaaliyeynin hadday khaaliyeeyaan guurkii baa xumaanaya sidaa daraaddeed baa guur walba guurka uu ka meher yar yahay waa ka baraka badan yahay biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sida uu nebi moxamed noo sheegay sala allahu calayhi wa wasalam mar gabdhaha muslimaadka meherka ha yareeyeen anugu waxaan ku dhahaa meher yarood qaadato ood waalidkaa kaga farxiso ama adugu asadahaba ku soo gadato ayaa kaaga fiican intii kumanaan lagugu meheriyo inaan hadhowtaan ninka soomaaliyeed u dhaho waxbaba kuma siinayo taasaa kaaga fiican sidaa daraaddeed meherkana ha la khafiifiyo inay labadooda meherka ay ku heshiiyaan inta aan la isguursanin waxaa iyadana aada iyo aada u qiimo badan mawduuc xasaasi ah oo aan jeclahay wakhtigeeda goonida inuu qaato ay fiicnaan lahayd oo ah qaabka arooska loo dhigayo qaabka arooska loo dhigayo way naga khaldan tahay ayuhal akhawaat gaar ahaan gabdhaha gabdhow ittaqu llaha tabaaraka wa tacaala ilaahay oga baqa gabdhihiinna oo ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala oo qaabkaad arooska u dhigtaan gabdhow iyo wakhtigaad arooska dhigtaan iyo saacadda aad ka timaadaan war ilaahay kuma farxayo oo ilaahay ma raalligelinayso oo mu'miniinta ma raalligelinaysay rabbi ka baqa oo gabadhan muslimadda ah ee aad dhasheed guurinayso ilaahay baa ku siiyey waa nicme eh waa hadiyad alla ku siiyeye hadiyada ilaahay oogu shukri oo da' baa tahaye adigoo waayeel oo da'a ah, maanta shar ha ka shaqaynin oo xumaana ka shaqaynin oo rag iyo dumar inay isdhex galaan oo isla boodboodaan adigoo da'daa ah ha ka shaqaynin adigooy ujeeddadaadu tahay gabadhaydaan guurinayaa gabadhaydaan ka farxinayaa gabadhayda ayaan maanta waa maalinteedii yacnii deliilkaa shaydaaniga ah adigoo deliishanaya ha ilaahay oga baq tabaaraka wa tacaala ogowna inaad qabri geli doonto keliga adigoo maro cad qaba ilaahay ka baq tabaaraka wa tacaala saa daraaddeed xoolaha waa lagu ciyaaraa waa inaan xoolaha lagu ciyaarin dadka xoolaha ku ciyaara rabbi wuxuu leeyahay ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaadiin kuwa xoolaha bacda madow ku gura maalmaha aroosyada arooska la qabo kuwaasi shayaadiintay walaala yihiin haddaba xoolaha yaan la daadinin waa in laisku waafaqaa marka koowaad yaan muusig iyo xumaan aan gurigaa lagu bilaabin hadhow dhihi gabadhii oo hal gabadh wadata oo hal wiil wadata oo lasoo lagu soo furay baa ii timid haddee ma xusuusataa waxaad samaysay adugu horta arooska waxaad ku samaysay ma garan maalintii lagu waaninayey waa dhagala ayde goormaad daga yeelatay khayrka waa waad ka dhagala ayde goormaad naga yeelatay idan arooska ilaahi ha looga baqo tabaaraka wa tacaala oo muslimiintu waxay samayn jireen waa un la farxi jiray jaabir buu nabigu arkay calayhi asalaatu wassalaam asagoo barfuun ka soo carfayo war jaabirow barfuunka waxaad moodaa barfuunkii dadka arooska ah waase haa guursaday wuu joogaa nabi maxamed baa jooga mana ogo cabdiraxmaan baa guursaday binu cawf nabi maxamed baa yaa jooga mana ogo maujedaa muhiimadda ugu weyn waxaa weeye in la iclaamiyo guurku waa icilaan ee guurku faan ma aha guurku faan ma aha in huteello wax lagu meel lagu qabto oo intaasoo cuntaa lagu khasaariyo dadkana waxaa la yidhi waxaa ogu cadaab kulul faqiir kibir badan faqiir kibir badan islaantii intaa boodboodaysay ee wax walba laga duruucda dubay ka keenaysa iyo iyo intaasoo dhan mar alla markuu aroosku dhammaaday leedahay boqol kun oo dayna igu go-an boqol kun oo dayna maxaad ku gashay sidaa daraaddeed arooska ilaahi ha looga boqo tabaaraka wa tacaala ogaadana maalinta qiyaamo ayay arrintaa idinka horraysaa gabdhow waxaan ku soo gebagebaynayaa cilaajka iyo daawada aroosyada haddii maanta adiga gabadhi kuu yeedho oo ay ku dhahdo kaalayo arooskayga ii imow iigu imow aadse og tahay inay xumaan lagu samaynayo sharcan waa inaad diidaa waa inaad dhahdo aniga ajirkayga kuma siinayo ilaahay agtiisana tabaaraka wa tacaala marag iyo makhraati kama noqonayo inaad dhahdaa lagaa doonaya ha lagu eedeeyo ha lagu caayo waxa lagaa sheego ilaahay inaad raalli geliso oo keli ah ayaa ku anfacaysa midda kale saacadda arooska aad tegaysaan iyo saacadda aad ka imaanaysaan gaal iyo muslimba waa idinla yaabeen gabdhaha soomaaliyeedo gaal iyo muslimba waa idinla yaaban yihin ilaahay ka xishooda oo ilaahay ka baqa oo saacadda aad guryahaas aad ka baxaysaan iska daaya oo saacaddaas aad arooska ka imaanaysaan iska daaya oo shanta subaxnimo iyo afarta subaxnimo iyo saddexda habeennimo gabdhaha aad raggooda kala maqantihiin ilaahay oga baqa saacaddaas gabadh gurigeeda ka maqan oo aroos ku maqan soo yaab maaha soo cajiib maaha ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala ilaahay waana xisaabin doonaa allah waxaan weydiisanayaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa inuu reer reeraheenna uu nooga dhigo reero wanaagsan in alla inta guur jecel guur xalaala jecel qoys wanaagsan jecel ilaahay waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu guur wanaagsan siiyo in alla inta doonaysa inay aroos wanaagsan oo ilaahay raalligeliya dhigata ilaahay samaawaadka iyo dhulalkaba dahab iyo ha oga soo daadiyo xoolo ayna filanayni ilaahay ha siiyo caafimaad ayna filanayni allah ha siiyo xalaal ayna filanayni ilaahay meel walba hooga keeno awlaad baariyina ilaahay ha siiyo tabaaraka wa tacaala in alla inta fasahaad wada ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka bareeyaa rabbi tabaaraka wa tacaala inuu soo hanuuniyo xumaantana uu ka tirtiro tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu awlaaddeenna iyo qoysaskeennaba uu noo xifdiyo guur wanaagsanna ilaahay uuna siiyo inta isqabtana ilaahay isjeclaysiiyo tabaaraka wa tacaala inta kalena ilaahay guur uu wanaagsan siiyo inta aanu kaga kulmayno xalaqadan midda xigta iyo khamiisa soo socota waxaan idinkaga tegayaa xifdiga ilaahay iyo ricaayada ilaahay subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astagfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu